بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي cashirkani wuxuu ka bilaabmayaa in sha allahu tacaala khudbadii kitaabka ee uu qoray mualifku raximah اllahu tacaala bismi اllaahi الraxmaan الraxiim bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan aftatixu ku furfuranayaa kitaabii haadaa kitaabkaygan allihii day arraxmaani ee naxariista caamka ah lahaa allihii day alraxiimi ee naxariistiisu gaarka ahayd ee muuminiinta gaarka u ahayd alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay allihii albari ee muxsinka ahaa ee samafalayay addoomihiisa u ixsaan samaynayey allihii aljawaadi ee deeqsiga ahaa alladii macbuudkaasoo jallad ay ka weynaatay nicamuhu nimcooyinkiisu can ilixsaa'i in lagu koobo bilacdaadi tirooyin almaani allihii almaani ku galladaysanayey billuطfi naxariis iyo towfiiq waalirshaadi iyo hanuunin alhaadi allihii hanuuninayey addoomihiisa ilaa sabiili rashaadi jidkii toosnaanta almuwafiqi ee waafajinayey liltafaquhi fi ddiini diinka kasidiisa iyo fahankiisa man latafa bihi qofkii uu u naxariisto wakhtaarahu oo uu doorto oo min alcibaadi addoommihii ka mid ah axmaduhu waan u mahadinayaa ilaahay ablaqa xamdin mahadintii u xeeldheerayd wa akmalahu oo u kaamilsanayd wa askaahu oo ugu siyaadsanayd oo u koboc badnayd wa ashmalahu oo ugu ballaadhnayd wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud inuusan jirin ila allaahu ilaahay mooyaane waxdahu keligii laa shariika lahu ayadoo aysan jirin cilla wadaagaysa waxdaaniyadiisa iyo rubuubiyadiisa iyo cibaadadiisa alwaaxidu allihii keliga ahaa alghafaaru ee dembi dhaafka badnaa wa ashhadu waxaan qirayaa anna muxameda nebi muxamed cabduhu inuu yahay addoonkiisa wa rasuuluhu inuu yahay ergeygiisii almustafaa ee la xushay almukhtaaru ee la doortay sala allaahu allaha u naxariisto wasalama ha nabadgeliyo calayhi dushiisa wasaadahu ilaahay ha u siyaadiyo nebigiisa fadlan dheeraad iyo wa sharafan sharaf ha u siyaadiyo ladayhi agtiisa mualifku wuxuu ku furfurtay kitaabkiisa basmaladii bisinkii iyo xamdigii ilaahay ayuu ku furfurtay asagoo ku dayanaya qur-aanka kariimka ah maxaa yeelay quraanka aanka waxaa lagu furfurtay bisinka iyo xamdiga bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin asagoo ku camalfalaya sidoo kale xadiidkii ahaa kullu amrin dii baalin laa yubda'u fihi bibismi illaahi araxmaani araxiimi fa huwa aqطac arrin kasta oo sha'ni leh ama qiimo leh ama la danaynayo oo markaa aan lagu bilaabaynin bisinka waa mid xagga dambe ka go-an oo aan baraka lahayn riwaayo kalena waxay leedahay kullu amrin dhi baalin laa yubda'u eh, fiihi biاlxamdi lilaah yacni arrin kasta oo yani muhiimad leh ama la danaynayo oon mahadda ilaahay lagu bilaabeyn waa mid waxa weeye aan baraka lahayn marka saasuu mualifka ugu bilaabay basmaladii iyo xamdaladii labadaasna waxa weeye waa labada lagu furto kutubta weeye inkastoo khudabta xamdigu lagu bilaabe ee bisinka aan lagu bilaabin laakiin bisinka ilaahay barakaa la socota waa magicii eebe subxaanahu wa tacaala xamdigiina waa mahaddii ilaahay subxaanahu wa tacaala loo mahadnaqayey bismi illaahi ilaahay magiciisa halka waxaa ku jira taqdiir waana la horreysiin karaa waana la dembeysiin karaa taqdiirkaas macnaha aftatixu waxaan ku bilaabanayaa bbismi illaahi araxmaan araxiim ama bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan ku furfuranayaa ama waxaa kaloo la dhihi karaa bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan aftatixu ku furfuranayaa ama abtadiu ku bilaabayaa kitaabkayga waana la horreysiin karaa waana la dambeysin karaa lakiin in la dambeysiiyo ayaa fiican ficilna waa laga dhigi karaa waxa weeye ismna waa laga dhigi karaa taqdiirka ibtidaai bismi illaahi waa la dhigi karaa ama iftitaaxi bismi illaah laakiin waxaa ka fiican in laga dhiga ficil lana dembeysiyo la dhaho bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan abtadiu ku bilaabaya ama aftatixu ku furfuranaya kitaabka marka qofku markuu leeyahay bismi illaahi araxmaan araxiim uu arrin arrimihiisa ka mida uu leeyahay kolba waxaa uu gudo gelayo unbaa loo soo qadarayaa hadduu leeyahay maalan markii uu safrayo bismi illahi araxmaan araxiim waxa weeye safarkayga waxaan ku bilaabayaa bisinka markii uu arrin gudo gelaya haduu dhaho bismi illahi raxmaan raxiim macnaha waxaan arrinkan ku gudo gelayaa bisinka ilaahay markuu kacayo haduu dhaho bismi اllahi الraxmaan الraxiim waxa weeye waxaan ku istaagayaa magaca ilaah wahaakada kolba arrinka aad gudagelayso ayuun baa loo soo qadaraya maadaama marka ta'liif halkan uu yahay waxaa loo soo qadarayaa kitaabkii waxaan ku furfuranaya maan ku bilaabaya maan ku alifayaa magaca ilaahay allihii day arraxmaani ee naxariistiisu caamka ahayd oo khalaa'iqdoo dhan gaal iyo muslimba naxariistiisu ay guud ahaan ay gaadhaysay adduunka intay ku nool yihiin alraxiimi naxariistiisu khaaska ahaydee ku gaar ahayd mu'miniinta maalinta qiyaamo oo waxaa weeye gaaladu naxariista ilaahay waxba kuma leh aakharo alxamdu mahad oo idil lilaahi ilaahay bay u sugnaatay ilaahay baa iska leh oo mutaysta oo ay gaar u tahay xamdi oo dhan iyo mahad oo dhan ilaahay baa iska leh alxamdu mahad lilahi ilahay bay usugnaatay albarri albari allihii samafalaha ahaa ee muxsinka addoomihiisa u samafalayey aljawaadi ee deeqsiga ahaa alladii allahaasoo jallad ay ka weynaatay nicamuhu nicmooyinkiisu can ilixsaani in lagu koobo bilacdaadi tirooyin ilaahay nicmooyinkiisa lama koobi karo asaga qur-aanka inoogu sheegay wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuhaa nimcooyinka ilaahay haddaad isku daydaan inaad tirisaan ma koobi kartaan buu ilaahay yidhi marka nicmada ilaahay lama tirin karo lamana koobi karo almaani allihii galadaysanayey biluطfi naxariis culamada qaarna waxay ku fasiraan towfiiq yani waa isla meeshiio waxa weeye min baab alcaami wاlkhaas waxa weeye ludfigan waa naxariis guud tawfiiqdan waa nooc ka mid ah naxariista ilaah in addoonka uu waafajiyo khayrka wاlirshaadi iyo hanuunin alhaadi allihii hanuuninayay ilaa sabiili الrashaadi jidkii hanuunka iyo toosnaanta halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa labadii noocee hidaayada hidaayadu waa laba nooc hidaayat dilaala wa hidaayat tawfiiq hidaayat dilaala waxaa weeye addoonka in la tuso ee jidka saxda ah oo loo caddeeyo taasaa hidaayatu dilaala la yidhaahdaa jidka khaladka ahna looga digo wahadaynaahu najdayn ilaahayna taasuu inoo caddeeyey qur iyo sunnada nabiga calayhi isalaatu wasalaam ayuu si faahfaahsan inoogu caddeeyey taasi haddaba waa hidaayatu addilaala oo ilaahay khaas kuma aha xataa nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam waxa weye hidaayadaas wuu sameeyey wainaka latahdi ilaa siraaطi mustaqiim bu ilah yidhi adigoo nabigow jid toosan baa dadka ku hagaysaa ood ku hanuuninaysaa taasi waa hidaayat dilaala waa tan uu mualifku leeyahay alhaadi ilى sabiili الrashaad hidaayatu atawfiiqna addoommahoo dhan ma wada lehee dad gaar ah ayuu ilaahay siiyaa waa in addoonkii xaqii la waafajiyaa iyo sawaabkii oo laga duwaa jidkii ee jidkii hagaagsanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku hagaa ilaahay waafajiya inuu jidku raalliga ka aha u taasina dadkao dhan ma wada lehee intuu ilaahay doono unbuu siiyaa laakiin hidaayatu dilaala khalqigoo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala u caddeeyey xaqii iyo sawaabkii almuwafiqi allihii waafajinayey horta halkan uu mualifku leeyahay almaani galladda ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomihiisa ku galladayssanayo macnaheedu waxaa weeye in ilaahi subxaanahu wa tacaala addoomihiisa tafadulan uu u nimcaynayo ayadoosan waajib ku ahayn inuu u nimceeyo taas waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray manigaasi in ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomihiisa ku galladaysanaya nicamta uu siiyey uu leeyahay nicmadaana waa inay siiye taana waa inay siiye in badan bu ilahay qur'anka inoogu sheegay nicmooyin badan oo na siiyey oo inuu galadaysanayo walancaama khalaqaha lakum fiiha difu wamanaafic waminha taakuluun walakum fiiha jamaalu xiina turiixuuna xiina tasraxuun haddaba in waxaa weeye nimcada lagu tiriyo tacdaadu nicam qofka nimcada la siiyey in la tiriyo ilaahay subxaana wa tacaala xaqiisa waa saxiix waa shay hagaagsan oo saxa ah, wey xaqna uu leehay laakiin addoonku inuu nimcadu qof siiyey inuu ku tiriyo dhaho waaasaan kusiiy waaasaan ku siiyey waa shay xunoo xaaraan ah waa kuu ilaahay qur-aanku ku yidhi laa tubdiluu sadaqaatikum bilmani waaladaa ee sadaqooyinkiina ku burinna gallada iyo dhibka laakiin waxaa laga soo reebay dhaheen culimmadu laba qof oo nimcadii qof kale siiyeen ku galladaysan karaa waa waalidka inuu ku galladaysto waladkiisa oo u waan ku soo koriye nicam badan baan ku siiyey waxaasaan kuu qabtay waxaasaan kuu qabtay waxna kaama hayo taasi way bannaanta sidoo kale macalinka inuu tilmiidkiisa ama ardaygiisa ku galladaysto wixii uu maaragtay baray u dhaho cilmigaasaan ku baray oo waxaasaan ku baray oo waxaasaan ku baray waxna kaama hayo oo macnaha maadan ii mahadnaqin ama maadan xaqeedii gudanin marka waalidkii macalinka maa laga soo reebay laakiin inta kale waxaa weeye ayaddaas cumuumkeeday soo gelayaano ma bannaano sadaqa aad bixisay inaad qof ku galadaysato almuwafiqi allihii waafajinayay litafaquhi fi diini diinka oo la fahmo man qof ku galladaysanayey oo waafajinayey latafa bihi ilaahay subxaanahu wa tacaala uu e, u naxariistay wakhtaarahu oo doortay min alcibaadi addoomaha wuxuu mualifku tilmaamayaa xadiidkii nabiga sala allahu alayhi wasalam man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi diin qofku ilaahay uu khayr la doono diinta ayuu fahansiiyaa fiqiga xadiidkan uu tilmaamayana ma aha fiqigii axkaamta un keliya ma ahee waxa weeye caqiidadiiba xataa soo gelaysa in aad diinta fahanto ood qur tafsiirkiisa fahanto ood xadiidkii fahanto oo waxa weye caqiidadii fahanto oo axkaamtii fahanto dhammaan waxaa soo gelayaan yufaqihu fi diin ee loogama jeeda un axkaamta xalaashiya xaaraanta keliya ma ah fiqiga laba nooca fiqi waxaa weeye caam ah oo diintao dhan ay soo gelayso iyo fiqiga khaaska ee musalaxa ee ay ku istilaaxeen oo ah axkaam ashariica alcamaliya tafaquhuna waxaa looga jeeda qofkii tartiib tartiib inuu diintii u fahmo oo fiqiga u qaato fiqiga luqa ahaan waxaa weeye alfahmu waa fahm isilaaxanna culamadu waxay ku tacriifiyaan fiqiga alcilmu biاlaxkaami الsharciyaةi اlcamaliyati almuktasab almuktasabati min adilatiha الtafsiiliya alcilmu in la fahmo oo la garto biاlaxkaami الsharciyaةi اlcamaliya axkaamta shareecada ee camaliga ahee la qabto ee adimaha laga qabto ee almuktasaba ee laga kasbanayo cilmigaas min adilatiha tafsiiliya adilada la kala saar saaray marka marka la leeyahay alaxkaam sharciya waxa kaa baxay wixii aan axkaamta sharciga ahayn wixii aan axkaam sharciga ahayn oo dhan ma soo gelayaan ama saynis ha ahaado ama ha ahaado waxa weeye taarikh ha ahaado waxyaabahaasoo dhan way kaa baxayaan waxaa kaloo kaa baxaya axkaamta curfiga ah iyo axkaamta xisiga ah ee wixii caqliga lagu garanayo iyo wixii lagu garanayo xiska inuu waxani kulul yahay inuu qabow yahay waxaaso dhan baa kaa baxaya alcamaliya waxaa kaa baxaya caqiidadii caqiidadu camaliya ma aha waa wixii yacni baatinka qofka uu ku hayo ee qalbiga uu ka caqiidaysan yahay wey saa darteed alcamaliya waxaa kaa baxay caqiidadii axkaamta caqiidada almuqtasam min adilati atafsiiliyana waxaa kaa baxaya usuulu fiqigii oo waxa weeye waa cilmu usuul asagoo adiladiis waa ijmaali waaya fiqiga waxaa laga soo qaatay kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca iyo qiyaaska iyo adilo kale oo lagu sheegay cilmiga usuulka faa'iidada fiqiguna waxaa weeye in awaamirta ilaahi subxaana wa tacaala addoonku uu qaato wixii ilahay ka reebana uu ka reebto bimacnaa inuu addoon dhaba noqdo oo ilaahay subxaana wa tacaala axkaamtiisii uu addoommaa usoo dejiyey ku dhaqma markaana ku liibaana sacaadadii adduunkii ti aakharaba oo waxaa weeye addoon dhaba noqda marka qofkii fiqiga barta diinta uu ku dhaqmi karaa laakiin qof aan fiqi baranin seebuu diinta ugu dhaqmi de maba garanayo wixii uu ku dhaqmi lahaae hadduu dhaho ataa salaad baan tukan salaadiisi waxbaa ka khaldami hadduu dhaho waan soomi soonkiisii waxbaa laga yaabaa inuu khaldo isagoon ogeynba xataa marka wax badan baa si ka noqon laakiin qofka markuu fiqiga barto ilaahay wuxuu ku caabudayaa calaa basiira si saxa ah ayuu ilahay u caabudaya o raalli u ka yahay axmaduhu ilaahay subxaanah wa tacaala waan ugu mahadinayaa ablaqa xamdin mahadintii u xel dheerayd wa akmalahu tii u kaamilsanayd wa askaahu min azakaa'i bay ka timaado bimacna ziyaada bimacnaa ugu dheeraad badnayd wa ashmalahu uguna ballaanayd ashhadu waxaan qirayaa laa ilaaha ila macbuduunsa jirin ila allahu ilaahay mooyaane waxdahu ilaahay keligii laa shariika lahu cid la wadaagta ilaahay lahu lilaahi cid la wadaagta iyo cibaadadiisa ma jirto alwaaxidu allihii keliga ahaa alghafaaru ee dembi dhaaf ka badnaa waa yahay wuxuu mualifku tashahudka ola yimid maxaa yeele xadiid baa wuxuu ahaa kullu khubatin laysa fiiha tashahudun kalyadi اjadmaai xadiiu tirmidi weriye oo saxiixa khudbad kasta khudbadda waxaa looga jeedaa macnaa iftitaaxa hadalka lagu furfuranayo xamdiga iyo wixii la midka ahaa khudbad kasta oosan tashahud ku jirin macnaa ashhadu an laa ilaha illa اllah waxdahu laa shariika lah usan ku jirin waxay la mid tahay sida gacan juudaan qabto oo kale macnaha barakale oo aan baraka lahayn ayay la mid tahay saas darteed in qofku markuu hadalka furfuranayo khudbad ula imaanayo inuu tashahudka kusoo daro waa sunno wey wa ashhadu waxaan qirayaa ana muxameda nebi moxamed cabduhu addoonkiisi inuu yahay wa rasuulu iyo rasuulkiisa ergigiisi inuu yahay ilahay uu soo diray almustaفaa ee la xushay almukhtaaru ee la doortay ilaahay subxaana wa tacala nabigeena alayh الsalatu asalaam wuxuu ka doortay khalaa'iqda oo dhan ayuu ka doortay oo wuxuu ka dhigay khaatama الnabiyiina wاlmursaliin salى اllahu alayhi sal allahu ilahay ha u naxariisto wasalam ilahi ha nabadgeliya caleyhi dushiisa wazaadahu ilaahay ha u ziyaadiyo fadlan dheeraad iyo wa sharafan sharaf ladayhi agtiisa intaasi waa muqadimadii waxa weeye xamdaladii iyo salliga nabiga sala allahu alay kadib buu guda gelayaa maqsuudkii uu kitaabkiisa u alifay wuxuu yihi amaa bacdu intaa kadib fa ina alishtigaala in lagu mashquulo bilcilmi cilmiga lagu mashquulo min afdali aacaati daacooyinka kuwa ugu fadli badan ayuu ka mid yahay ishtiqaalkaasi wa wlaa maa shayka ugu mudan weeye unfiqad lagu bixiyo fiihi dhexdiisa nafaa'is اlawqaati waqtiyada qaaliga ah wuxuu leeyahay mualifku cilmiga in lagu mashquulo waxay ka mid tahay daacaadka ugu fadli badan cilmigu waa cibaado cilmigu waa cibaado weliba cibaadooyinka ugu fadli badan ayuu ka mid yahay ee ilaahay loogu dhowaado hadduu farducayn yahayna dee qof kasta waa laga rabaa inuu barto wixii farducayn ku ah inuu barto maalan salaada oo kale qofku si uu inuu barto waa farducayn maa laa yatimu اlwaajibu ila bihi fahuwa waajib inuu barto arkaantii salaada iyo shuruudeedii iyo waxa weeye waaj yani waxay salaada burinayay waajib weeye ilaan salaadiisu cilmigaa la-aantiisa asixi mayso soonkana sidoo kale xajkii sidaas kole haduu ajinayo zakadii sidaas kole haduu xoolo leeyahay cilmigaasi waa fardu cayn qof kasta oo muslim ah waa looga baahan yahay sidoo kale hadduu ganacsanayo qofkii waa looga baahan yahay inuu wixii u banaan iyo wixii kaxaaraan ah beeca iyo ganacsiga inuu barto haddii kale ribuu cunaya xaaraan buu cuni waxyaabo cuquud faasid uu geli asagoon garanayn marka fiqigu waa shay aad iyo aada loogu baahan yahay cilmiga haddaba wuxuu ka yahay daacaadka ugu fadli badan bale imaamu shaafici raxmat ullaahi tacaala wuxuu qabaa inuu ka fadli badan yahay salaada naafilada ah salaadda waxaan ogsoonahay in daacaadka ugu fadli badan ay tahay markii laga soo tago iimaanka markuu nabig alay slam la weydiiyey camalkee ugu fadli badan wuxuu yihi asalaatu liwaqtiha salaada waqtigeeda la tukado haddana imaam shaafici wuxuu qabaa markii salaada faradka laga soo tago salaadaha sunnada ah waxaa ka fadli badan cilmiga qofku inuu maanta o dhan salaada tukado iyo cilmi inuu akhristo waxaa ka fadli badan inuu cilmi akhristo taasaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka jecel yahay waxa weeyaan uguna dhawaanaya in badan fadliga cilmigana nusuus fara badan oo kitaabkii sunnada ku sugnaatay ayaa ku soo aroortay hal aayad iyo hal xadiiث baan ka soo qaadan doonaa in sha allahu taعaalى ilaahi subxaanaه wa taعaalى wuxuu yihi inamaa yakhشى اllaha min cibaadihi اlculamaa ilaahay waxaa un ka baqa addoomihiisa culummada yacni ahlu cilmiga ilaahay garanaya oo macrifo u leh axkaamtiisa iyo sharcigiisana garanaya kuwa un baa khashyada dhabka ah iyo cabsida dhabta ah ee ilaahay uu doonayay la imaanaya laakiin dadka kale heerkaas ma gaari karaan oo khasho dhab ah ma heli karaan maxaa yeele ilaahay maba garanayaan xaqa macrifati culimmadu waxay dhaheen aayaddaasi waxay tusinaysaa fadliga culimmada mar hadduu ilaahay uu ka doortay culimmada addoomihii oo dhan uu yidhi kuwa ilaahay si dhab dhaba ah uga cabsada waa uun culimmada waxay tusinaysaa culimmada inay fadli dheeraad ay leeyihiin oo dadka kale oo dhan ay ka fadli badan yihiin nabiguna wuxuu yihi alayhi الsalaaةu wasalaam xadiidkii صaxiixa ahaa man salaka طariiqa yaltamisu fiihi cilma sahla اllahu bihi طariiqa ilى اljanة qofkii waxa weeye jid qaada u cilmi ku doonayo ilaahay wuxuu ugu sahlaa jid uu jannada ku gaadho wa ina almalaa'ikata latadacu ajnixataha liطaalib اlcilmi rida bima yasnac malaa'igtuna garbaheeda ayay u raaricisaa dadka cilmiga dalbaya ayagoo markaa raalli ku ah waxaanay samaynayaan macnaha malaa'igtu markay arkaan qof daalibucilmi ah garabkay u raaricinayaan bal u fiirso bal mansilada iyo sharafta iyo qiimaha eeg malaa'igta ilaahay uu doortay ee waxaa weeyaan aan dembiga lahayn ee ilaahay wuxuu faray uun fulinaya markay arkaan qofkan daalibucilmiga ah way u tawaaducayaan oo garabkay u raaricinayaan ayagoo muujinaya qadarkiisa iyo mansiladiisa iyo sharaftiisa ilahay agtiisa uu ku leeyahay wa ina alcaalima qofka caalimka ahana layastakfiru lahu kulu man fi الsamaawaati waman fi اlard waxaad dembi dhaaf ilaahay u weydiinaya qofka caalimka ah dhammaan cidda ku sugan samaawaadka oo malaa'igtii ah waman fi اlardi iyo cidda dhulka ku sugan oo khalqiga oo idil ah xata alxiitaanu fi اlmaa xataa kalluunka biyaha ku jira waxa weeye wuu u ducaynayaa oo dembi dhaaf buu ilahay weydiinaya ninka caalimka ah wa fadlu اlcaalimi calى اlcaabidi fadliga uu ka fadli badan yahay ninka caalimka ah ninka caabidka uu ka fadli badan yahay ka fadli اlqamari calىa saa'ir اlkawaakib fadliga uu ka fadli badan yahay dayaxu xidigaha kale ayuu ninka caalimkana intaasuu la dheer yahay kii caabidkaha cibaadada badnaa dayaxa waan ognahay iftiinkiisu uu ka weyn yahay intaasoo xidigoodoo laisu keenay marka saasoo kale suu dayixu ugu iftiin badan yahay xidigaha oo ugu qiimo badan yahay oo dadku ka jecel yihiin saasuu ninka caalimkaana uga fadli badan yahay qofkan caabidka ah wain alculamaaa culummadu waraat ambiya ambiyada kuwii dhexlaya weeye faman akhadahu qofkii qaataa cilmiga akhada wuxuu qaatay bixadin waafirin yani nasiib weyn ayuu ka qaatay dhaxalkii ambiyada culummadu waa dhaal dhaxlayaashii ambiyada maxaa yeelay ambiyada waxaa laga dhalay ma aha xoolo iyo adduunye ma ahee waa cilmiga kitaabkii iyo sunnadii weeye kitaabkii iyo sunnada cidda qaada unba ambiyadii dhaxashay ciddaasina waa culummadii marka qof kasto haddaad doonaysa dhaxalkii ambiyada inaad wax ku yeelato cilmiga wax ka baro oo naftaada ha u raalli noqonin inaad jaahil ahaato hal masalana ha ahaatee wuxuun kororso maalin kasta wax baro oo culimmada dhegeyso oo culimmada ka agdhawow saasaad ku gaadhaysaa waxa weeye ajir iyo fadli weyn ilahay agtiisa sharaf iyo liibaanna waad helaysaa inta aan kaga baxano fadliga cilmiga wax lagu soo koobi kara ma aha kelimo yaroo kooban wuxuu u baahan yahay muxaadaraad wuxuu yihi mualifku raxmat ullaahi tacaala calayh faina alishtigaala bilcilmi cilmiga oo lagu mashquula min afdali aacaati daacooyinka ugu fadli badan buu ka mid yahay wawlaa maa unfiqat wixii lagu bixiyey kii ugu mudnaa weeye fiihi dhexdiisana faa'isu lawqaati awqaadda teeda qiimaha badan ee qaaliga ah min baabi idaafati sifati ila lmawsuuf weeyo waxaa weeye alawqaati nafiisa ama alawqaati anafais awqaaddii nafiiskaeda qaaliga ahayd weeye marka mualifkii waxaa weeye sifadii ayuu u idaafeeyey nafais awqaat buu laakiin waktigo dhan waaba nafiisba waktigu sidiisaba waa qaali mana kalele wakti qaali ah iyo wakti raqiisa ma jiro waktigo dhan waa qaali waayo wax kasta oo waktiga ka mid ahoo ku dhaafa dib uma soo noqonayo bedelna kama helays maalin hadday ku dhaafto maalinta dib kugu soo noqon mayso saacad hadday ku dhaafto cumrigaa ka mid a dib kugu soo noqon mayso marka cumrigaa inaad ka faa'idaysato wey laakiin mualifku wuxuu taa u tilmaamayaa min baab asajci sajci uu ku ilaalinayaa mooyaane ooma jeedo mualifku inuu waktigu kala qaalisan yahay uu kala nafiisan yahay waktigu dhammaantii waa wada qaali waqad akara way badiyeen asxaabunaa asxaabteenna raximahum اllahu tacaala ilaahay ha u naxariisee min atasniifi inay qoraan oy alifaan min almabsuuطaati tasniifkii iyo taaliifkii bay badiyeen tasniifkaasoo min almabsuudaati kutubtii la fidiyey ee la ballaadhiyey ah wlmukhtasaraati iyo kuwii la gaabiyey wa atqanu mukhtasarin mukhtasarkii oou sugnaa almuxararu weeye kitaabka la yidhahdo almuxarar oo uu iska leeyahay lilimaami abilqaasim alraafici raximahu اllahu tacaala sheekha abulqaasim alraafici la yidhaahdo uu iska lahaa ee imaamka ah imaamkaasoo di taxqiiqaati u saaxiibka ahaa taxqiiqaat iyo waxa weeye dabagal cilmiga la dabagalo oo la xaqiijiyo oo meel la gaadhsiiyo oo la sugo masaa-isha wa huwa muxararkuna kaiiru lfawaa'idi fawaa'iddiisu miday badan tahay weeye cumdatun mid loo cuskanayo weeye fii taxqiiqi اlmadhabi madhabka sugidiisa iyo xaqiijintiisa muctamadun mid loo cuskanayo weeye lilmufti qofkii muftiga ahaa miduu cuskanayo weeye iyo wakayrihi qofka aan muftiga ahayn oo min uliragabaati kuwa himamta u saaxiibka ah dadka himadda leh ee waxaa weeye casiimadiiyo go-aanka leh kitaabka ay waxaa weeye ay ictimaadaan weeye waqad iltazama musanifuhu musanifkiisuna wuxuu isku laazimiyey raximah اllahu tacaala an yanusa inuu caddeeyo calaa maa صaxaxahu waxay saxeen mucdamu اlasxaabi asxaabta badankood wawafaa wuuna oofiyey bima iltazamahu wuxuu isku laazimiyey wa huwa waxa uu isku laazimiyena min ahami wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu muhiimsan aw amase huwa asagu waxa uu isku laazimiyey ahamu اlmaطluubaati waxyaabaha la dalbo waxa u muhiimsan weeye qofka aalibulcilmiga ah khaasatan cilmiga fiqiga ah ee wuxuu dalbo waxa u muhiimsan weeye laakiin hase yeeshee fii xajmihi qarihiisa waxaa ku sugan kibar weyni yacjazu ay ka caajizayaan can xifdihi inay qaybaan akaru ahli اlcasri dadka ahlu casriga ee zamanka nool badankood dadka zamanka nool badankood way ka cajisayaan ma awoodi karaan inay qaybaan kitaabkaas ilaa bacda ahli اcinaayaati markii laga reebo dadka waxa weeye go leh barhkood cinaayaat bimacnaa wuxuu ka wadaa qasadka adag leh fara waxaan haddaba arkay ikhtisaarahu inaan kitaabkaas soo gaabiyo fii naxwi nisfi xajmihi qarihiisa niskiisa wax ku dhow in aan ku soo gaabiyo liyashula si uu u fududaado xifduhu in la qaybo maca maa adumuhu markii lagu daro maca maa shay maci adumuhu aan ku darayo shaygaas ilayhi kitaabka muxararka ah in shaa allahu tacaala ilaahay doono oo min annafaa'isi ah masaa-isha qaaliga ah almustajaadaati ee la wanaagsaday mualifku wuxuu halkan ku tilmaamayaa kitaabkiisa minhaajka ah kitaabku ka soo gaabiyey iyo sababtuu uga soo gaabiyey iyo wuxuu la dheeryahay kitaabkani ama kaga duwan yahay kitaabka asalka ah ee muxararka ah ee uu ka soo wuxuu leeyahay mualifku waqad akara asxaabuna asxaabtaanadu waxay badiyeen raximahum اllahu tacaala min atasniif yani wuxuu ka wadaa asxaabuna markuu leeyahay culamaa shaaficiya ayuu ka wadaa macnaha culimmada shaaficiyadu waxay leeyihiin kutubo badan oo ay qoreen oo fiqiga ka qoreen khaasatan madhab imaam shaafici aad bay wax qoreen kutubo badan bay qoreen buu kutubtaasina waxay iskugu jirtaa qaar dhaadheer oo waxa weeye aada u faahfaahsan oo waaweyn iyo qaar kooban oo mukhtasar ah marka markuu leeyahy mualifku min almabsuudaati macnaha kutubihii la faahfaahiyey ee la kala dhigdhigay waxa wey waaweynaa iyo wlmukhtasaraat kuwi lasoo gaabiyey waxaa la yidhahdaa mabsuudka maa kahura lafduhu wa macnaah waa wixii lafdigiisi iyo macnihiisuba ay badan yihiin waa kitaab kelimaadkiisi iyo waxa weeye ereyadiisu ay badan yihiin isla markaana macaanihiisu ay badanta waa kutubta waaweyn ee mujaladaadka ah wlmukhtasaraatna waa kutubta lasoo gaabiyey ee kookooban maa qala lafduhu wa kaura macnaah waa wixii lafdigiisuna uu yaryahay macnihiisuna uu ballaaran yahay manaa erayadu ku qoran yahin way kooban yihiin laakiin xagga macnaha ayuu ka guda ballaaran yahay waa sida hadda kitaabkeena minhaajka o kale alkhaliil ibn axmed alfarahidi ba wuxuu ihi alkalaamu yubsatu liyufham wa yukhtasaru liyuxfad kalaamka waa la ballaariyaa oo waa la kala dhigdhigaa si loo fahmo waana la soo koobaa si loo qeybo marka culimmadu raxmat ullaahi tacaala calayhim kutubta mutawalaadka waxay uga jeedaan in cilmigii si faahfaahsan loo fahmo oo mas'aladii la kala dhigdhigo oo la faahfaahiyo oo wixii ku tacalluqo dhan halkaa lagu xuso markii ay mukhtasaraadka qorayaan kutubaha yaryarka ah ee waxaa weeye hal mujalad iyo wixii kasii yar ah ee mutuunta loo yaqaano markay qorayaanna waxay uga jeedaan in la qaybo oo la xafido oo gebigiisaba dhakada laga qabto marka mutuunta culimmadu way xafidi jireen fii kulli fanin mutuunta waxbay ka xafidi jireen marka wuxu leey mualifku fuqahadeennii shaaficiyadu way badiyeen kutubtii mualafaadka ama mabsuudaad ha noqdaan kutubo waaweyn ama mukhtasaraad ha noqdaan hase wa atqanu mukhtasarin kitaab lasoo gaabiyo ka ugu sugan almuxararu weeye kitaabka muxararka la yidhaahdo kelimada muxarar waxa weeye kii latiifo tiray min ataxriir bay ka timaade waa ism mafcuulo min ataxriir ka yimid macnaha kitaabkii latiifo tiray ee la lafoguray ee waxa weeye si fiican loo qoray wey kitaabka magaciisa muxarar la yidhahda kitaabkaas yaa iska leh lilimaami abilqaasim alraafici waxaa iska leh imaamka loo yaqaano abulqaasim araafici waa kunyadiisii magaciisana waxa la hahda abdilkariim araafici waa kaan habeenkii dhaweyto muqadimadii dhaweyd aan si fiican ugu faahfaahinay imaamkaas iyo kitaabkiisanba di taxqiiqaati imaamkaasoo taxqiiqaad u saaxiiba taxqiiqaadku waa jamcu taxqiiq weeyo taxqiiqana waxaa looga jeedaa in mas'aladii si fiican looga gungaadho oo loo sugoo loo caddeeyo ayaa taxqiiq la yidhahda bidaliilihaana lagu caddeeyo masalada markii yacni si fiican loo taxqiijiyo ee daliilkeedana la caddeeyo taas ayaa waxaa la yidhahdaa taxqiiq wa huwa kitaabka muxararka ah kaiiru اfawaa'id mid ay fawaa'idiisu badan tahay weeye cumdatun waa mid loo ictimaado oo loo cuskado fi taxqiiqi اmadhabi madhabka sugidiisa marka madhabka la sugayo wixii madhabka muctamad ku ah ee la ictimaadayo ee raajix ah iyo wixii aan muctamad ahayn kitaabkaasaa loogu noqdaa buu ku leeyahy mualifku muctamadun waana mid la cuskado lilmufti qofka muftigaa uu cuskado iyo wakayrihi cidda aan muftiga ahayn oo min uli ragabaati kuwa himooyinka iyo waxa weeye go saaxiibka ah rakabaat asal ahaan waxa weeye min araqbi ka timaado waa doonid lakin halkan waxaa loga jeedaa yani dadka himada iyo doonidda adag leh kitaab ay u qasdaan ay ka faa'idaystaan weye ninka muftiga ahana waa kitaab uu ictimaado oo had iyo jeer u laabto marka waxaasoo ammaan ah ayuu mualifku u sheegay kitaabkii uu ka soo gaabinayay taasina waxay tusinaysaa insaafka mualifka iyo si u garsoorayo ee waxaa weeye caalimkaa ka horreeyey cabdilkariim araafici uu u garsoorayo oo maqaamkiisa iyo waxaa kitaabkiisa si u qiimo badan yahay u caddaynayo waxaa la yidhi imaam maalik baa yidhi alinsaafu casiiz wama aqala alinsaafa fii zamaanina insaafku waa qaali in qofku macnaha garsooro oo waxa weeye u qiro dadka kale fadliga oo uu naftiisa ka insaafiyo aad bu u yartahay buuri waa shay dadka ku yar zamankeenana aad ba ugu yar yahay buuri maxaad u malayn marka zamankeena haddaan joogna iyo asmaantii dambe waxaa kaloo la yidhi inamaa yacrifu اlfadla liahli اlfadli dhaw اlfadl waxaa fadliga u qira dadka ahlu fadliga ah dadkiisa u qira macnaha qofka qof kale u qiraya fadliga iyo sharafta iyo qiimaha iyo wanaagga waa qof kaloo asna sharaf leh oo fadli leh dadka aan ahlu sharafka ahlu fadliga ahayn dadka kale ooma qiraan fadliga waqad iltazama wuu isku laazimiyey musanifu musanifkiisii raximah اllahu tacaala macnaha kitaabka muarirka muxararka ah mualifkiisa oo ahaa cabdilkariim araafici raxmat ullahi tacaala calayh wuxuu isku laazimiyey an yanusa inuu caddeeyo calaa maa saxaxahu waxay tasxiixiyeen oy saxeen mucdamulasxaabi asxaabta shaaficiyada badankood macnaha kitaabkan waxaan ku caddaynayaa buu waxay culummada shaaficiyada badankood ay caddeeyeen inuu yahay madhabkii saxda ahaa ayaan ku sheegi doonaa masaa-isha wixii daciif ahana waan ishaari doonaa laakiin kitaabkaygu wuxuu ku dhisan yahay qowlka ay tasiixiyeen akaru asxaabi shaaficiya oo maxaa saa loo yidhi maxaa yeelay madhabku waa riwaayo waa riwaayo wax la warinayo weeye riwaayadan waxaa la ictimaadaa qowl aar dadka badan hadalkooda la ictimaada maxaa yeele inta badan ayagaa sawaabka uga dhow dadka yarka ah hadday isqabtaan eh, dad yar iyo dad badan dadka badan baa inta badan sawaabka u dhow soomalidu wa ka ku maamahdo wadariya waaxid eh, waaxid baa waalan miya dhahan mise wadar iyo waaxid wadartaa eh, xaq u dhow marka ya ah, ha wadariya waaxid waaxidkaa waana marka hadye jeer dadka badan baa sawaabka u dhow inkastoo aysan taas qaacido kulli aysan ahayn oo marka qaarkood dadka yari inay xaqa ay ku taagan yihiin laakiin waa waa amar aqlabi ah waa si wuxuu yihi marka mucdam alasxaab waxay tasiixiyeen ayuu kitaabkiisa isku laazimiyey inuu caddeeyo oo uu ictimaado wawafaa wuuna ka soo baxay bima iltazami wuxuu isku laazimiyo kitaabkiisii sidii uu muqadimada ku sheegay ee uu yidhi sidaasaan ku socon doonaa ayuu ku socday oo kitaabkiisii ku caddeeyey wa huwa waxa uu isku laazimiyey oo ahaa in la caddeeyo mucdam alasxaab waxay ictimaadeen min ahami wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu muhiimsan aw ahamu lmaluubaat ama waa waxa ugu muhiimsanba waxyaabaha la dalbo maطluubaadka ah ee qofka daalibcilmiga uu dalbayo waxyaabaha ugu muhiimsan buu ka mid yahay ama waa wax ugu muhiimsanba macnaha mualifku wuxuu tilmaamayaa qofka fiqiga baranaya khaasatan fiqhi اmadhabi madhab imaam shaafici ama madaahibta kale fiqigeeda qofka dalbaya waxyaaba u muhiimsan uu raadinaya waxaa weeye waxa qowlka muctamadka ah ee asxaabta madhabkaas inta badan isku raaceen marka waa shay muhiimu leeyahay halkaa uu isku iltisaamiyey laakiin markuu intaa sheegay ammaantii ayuu xoogaa wuxuu tilmaamaya mualifku sababta ku xambaartay inuu kitaabkii soo ikhtisaariyo su-aal baa meesha karto waxaa leeyahay kitaabkii haddaad mar saa u oo wanaaggaas iyo faalada wanaagsan aad ku sheegtay haddaba maxaa kugu xambaaray inaad kitaabkii ikhtisaar ku samayso waaba kitaab wanaagsane laakiin hase yeeshee fii xajmihi qarihiisa waxaa ku sugan xajmiga intuu dhan yahay kibarun weyni baa ku sugan yacjizu ay ka cajizayaan can in la qaybo akaru ahli اlcasri dadka zamanka nool badankood dadka halkaa zaman zamankaa aan joogna nool waxa weeye badankood ma awoodi karan kitabka inay qaybaan waa zamankii imaamu nawowi raxmat ullahi tacaala caleyh asmaanta ka dambaysana himantu way sii yaraanaysaa zaman zaman ka dambeeya himadu way sii yaraanaysaa oo dadku himadoodu waxa weeya way sii naaqusaysaa ilaa bacda ahli اcinaayaati markii laga reebo dadka himada himooyinka usaaxiibka ah barhkood mooyaane macnaha in yar unbaa dadka xafidi karta intaa xafidi karta ee qaybi kartana waa in yar oo iraado leh oo qasad adag leh intaa unbaa kitaabkaa qaybi karta marka kitaabkan waa wen yahay buu leyahay mualifku ee in la qaybana waa la doonaya waa matni sidaa darteed waxaan doonay buuhi kitaabkii inaan soo yareeyo oo aniga oon masaa-ishiisa ka tegeyna haddana xajmiisii aan ka yareeyo intii si loo qaybo faraytu haddaba waxaan arkay ikhtisaarahu in aan kitaabkii soo gaabiyo fii naxwi nisfi xajmihi xajmigiisa niskiisa wax ku dhow xajmiga waxaa weeye waa qarihiisa intuu kitaabku leegyahay wax nis ku dhow inaan ku soo gaabiyo ayaan arkay buu yihi fara'aytu raya yani aragtidani waxaa weeye ru'ya alra'yi weeyaane tii ru'yada ma ah ra'yiga kelimada ra'a luqada carabiga laba macno waa loo isticmaalaa basariyo aragga inay ku tacalluqdo waan arkay taa dumalifka uma jiro iyo ra'ayta oo qalbiye ahoo bimacnaa waa ra'yeeyey waxaa ila qumanaatay waxaan u arkay ra'yigaygu wuxuu noqday inaan kitaabkii soo gaabiyo taasoo dumalif ku jeeda kitaabkii inaan kusoo gaabiyo fii naxwi nisfi xajmihi xajmigiisa niskiisa wax ku dhow kalabadh wax ku dhow inaan kusoo gaabiyo laakiin sidii mayna noqonin baa layidhioo waxay dhaheen kitaabkan muxarar ee raafici waa alaaثatu arbaac markii yani muxararkii iyo laisku eego minhaajka minhaajku wuxuu noqday alaaثatu arbaac almuxarar muxararka markii afar qaybood loo qaybiya saddex ka mid ah, shan iyo toddobaatan ayuu yahay macnaha mualifku wuxuu noo soo gaabiye waxay noqonaysaa naga yani ikhtisaar noogu sameeyey shan iyo labaatan rubuc oo kale ayuu meeshii ka baxay oo intaas ikhtisaarka noqday lakin asagu wuxuu halkan doonayay qasadkiisu ahaa inuu nis kusoo gaabiyo kitaabkii laakiin taa waa wuxuu doonayay markuu kitaabka uu qorayey ee ikhtisaarkiibaa sidii uu doonayay noqon waayeoo maxaa yeeley mualifku masaa'il kalena uu kusoo kordhiyey oo noo tilmaami doono masaaishaasna ziyaaday keentay marka muusa noqday nisf اlxajmi ee wuxuu noqday alaaثata arbaac xajmi alasl Eh, ratu waaa arkay bu ikhtisaar inaan kusoo koobo fii naxwi niصfi xajmihi xajmigiisa niskiisa wax ku dhow liyasula si u fududaado in la qaybo maca shay markii lagu daro adumuhu aan ku darayo shaygaas ilayhi mukhtasarkii aan ku darayo in shaaء allahu tacaala ilaahay hadduu oo ah min anafais masaaئisha qaaliga ah almustajaadaati ee la wanaagsaday macnaha markii aan kitaabkii soo gaabiyo waxaan kusii dari doonaa masaa'il kale oo wanwanaagsan oo qofka daalibulcilmiga ah u faa'iideynaysa oo muhiim ah min anafaaisi waxaan ku dari doonaa buu yihi yani waxyaabo wanwanaagsan almustajaadaati oo la wanaagsaday culamadu wanaagsadeen marka nafaa'ista mustajaadaatku maxay halkan ku tilmaamaya mualifku marka minhaa waxaa ka mid ah nafaa'istaas atanbiihu in calaa quyuudin quyuud in la baraarujiyo quyuuddaasoo fii bacdi almasaa'il masaa-isha qaar ka mid ah hiya quyuuddaasi min alasli asalkii aan ka soo gaabiyey ahaa muxararka maxduufaatun ay matruukaatun kuwo laga tegay wa minhaa waxaa ka mid ah mawaadicu yasiiratun meelo yaroo dakarahaa uu sheegay mawaadicdaas fi dakarahaa sheegay raafici fi muxarari muxararkii calaa khilaafi اlmukhtaari sidii la doortay si ka duwan fi lmadhabi madhabka lagu doortay kamaa sataraaha siaad arki doonto in shaa allahu tacaala ilahay hadduu doono waadixaatin ayagoo cadcad wa minhaa waxaa ka mid ah nafaa'istaas ibdaalu maa shay bedelitaankii kaana ahaaday min alfaadi alfaadiisa hariiban mid waxa weeye aan caddayn o amase muhiman mid moodsiinaya khilaafo sawaabi sidii saxda ahayd si ka duwan biawdaxa inaan ku bedelo wax ka cad wa akhsara wax ka kooban minhu lafdigaas bicibaaraatin weerarhna aan ku bedelo jeliyaatin oo cadcad wa minhaa waxaa ka mid ah bayaanu lqowlayni labadii qowl caddayntooda walwajhayni labadii wej caddayntooda waariiqayni labadii ariiq cadayntooda wanasiga naskii cadayntiisa iyo wamaraatib alkhilaafi iyo khilaafka maraatibtiisa iyo heerarkiisa kala duwan fii jamiici alxaalaati xaalaadka oo idil mualifka halkan wuxuu ku tilmaamayaa waxyaabo uu ku daray kitaabkii mukhtasarka ahaa ee minhaajka oo uu kaga duwan yahay kitaabkii uu ka soo gaabiye ahaa muxarar liraafici waxa weeyaan buu leeya waa nafaa'is mustajaadaat oo waxa weeye la wanaagsaday oo muhiim ah in lagu biiriyo kitaabka waxaa ka mid ah minhaa waxaa ka mid ah aلtanbiihu inaan baraarujiyo calىa quyuudin qaydad fii bacd اmasa'il masaaisha qaar ku sugan hiya qaydadkaasi min alasli asalkii oo ahaa muxararka maxdufaatun kuwa laga tegay weeye qaydka ama quyuudda halkan mualifu ku tilmaamay waa jamcu qayd qaydkuna waxaa weeye maa jia liljamci aw lilmanci aw libayaan اlwaaqic waa wixii loo keenay in wax lagu soo biiriyo wax lagu soo daro aw lilmanci wax laga saaro aw libayaani اlwaaqici in wixii siduu yahay loo caddeeyo qaydku waa saas wax masalada la socda oo masaladaas wax ku jira caddaynaya ama wax ka saaraya ama wax kusoo biirinaya ama masalada xaaladeeda sii sii caddaynaya oo deer ka qaadaya marka wuxuu tilmaamaya mualifku quyuud la rabay inuu sheego muxararka oo laakiin quyuudda masaa-isha uusan sheegin oo asagu ku soo daray laakiin wuxuu cabiray maxduufaatun waa laga xadfay buuri waa laga jaray laakiin loogama jeeda jaritaan wax ku jiray wax joogay baa la jaraa eh laakiin asal ahaanba mayna jirin oo muxararka lagumaba sheeginba quyudaas marka maxduufaadka waxaa looga jeedaa bimacnaa matruukaat waa laga tegey buu oo imaamu raafici wuu ihmaaliyey oo quyuudaas muusan xusin laakiin minhaajka ayaa quyuudaas wata markii aan idhi qaydka waa maajia liljamci wixii loola yimaaday in wax lagu soo daro waxaa weeye mihaalkiisu muxararka markuu ka hadleeyey meytadii waxa weeye aan e, e, dhiigga lahayn ayaa wuxuu ihi falaa tunajisu maaan biyo ma nijaasaynayso maaan biyu cabiray minhaajkii wuxuu ihi falaa tunajisu maaican dareera ma nijaasaynayso haddaba maaican waa qeyd ka waasacsan qeydkii uu sheegay muxararku oo ahaa biyaha ilan dareeruhu ka badan yahay biyaha wuxuu noqon karaa saliid wuxuu noqon karaa eh, shidaal wuxuu noqon karaa eh, rinji wuxuu noqon karaa ay shay oo dareero ah shaah buu noqon karaa caanuu noqon karaa sharaab buu noqon karaa wax kasta oo dareero ah eh, wuxuu leeyahay marka maytadaasi ma nijaasaynayso maytadaas aan dhiigga lahayn sida daksiga maytadiisi oo kale iyo wixii la midka ah laakiin muxararku ma aan buuri marka qaydkaasi waa liljamci wax kale ayuu kusoo biirinaya qaydka lilmanci wax saarayana waxaa weeye mihaalkiisu wuxuu yihi muxararku kullu muskirin najisun wax kasta oo maandooriye ah waa nijaas laakiin minhaajka ayaa qayd raaciya wuxuu ihi kullu muskirin maa'icin najisu dareero kasta cafwan maandooriye kasta oo dareero ah maandooriye kasta oo dareero ah waa nijaas marka maacun buu kusoo daro wuxuu inaga saarayaa qeydka maacunta ah maandooriyaha aan dareeraha ahayn sida xashiishadii afyoonkii ama haroweynkii ama benjigii waxyaabahaasoo dhan waxa weye nijaas ma aha waa xaaraan laakiin nijaas maaha waaya khamrigii baa soo gelaya markaas oo waxa weeye xukumku khaas ku noqonaya nijaas tahay kaasi waa qeyd lilmanci qeyd libayaan lwaaqicna tusaalihiisu waxaa weeye markiu ka hadlayey salaada ceshe marka ay soo gelayso ayaa wuxuu yihi muxararka ashafaq lil liidkii markii uu qarsoomo ayay salaada ceshe soo gelaysa ashafaq buu laakiin minhaaj wuxuu ku daray ashafaq اlaxmar liidkii casaa marka axmarkaasi waa libayaan اlwaaqic waaqicun buu caddaynayaa eh waxa weeye waa ayadna waa qeyd ومنها minhaa waxaa ka mid ah nafaa-istaas mawaadicu yasiiratun meelo yaroo mawaadicu meelo yasiiratun oo yar oo kooban dakarahaa mawaadicda uu sheegay raafici fi lmuxarari muxararka ku sheegay calaa khilaafi اlmukhtaari fi lmadhab sidii madhabka lagu doortay si aan ahayn si ka duwan oo weydaarsan sidii madhabka muctamed ku ahayd ayuu ku sheegay dabeetana anigaa masaa ka daba tego waan saxay wixii uu sheegay een muctamadka ahayn baan idhi qowlkaasi muctamad ma ahee kaasaa muctamad ah waa konton mas'alo taqriiban inta uu muxararku uu waxaa weeye khilaaf almuctamad fi lmadhab uu sheegay ama khilaaf almukhtaar fi lmadhab uu sheegay uu nawowina ka daba tegey uu saxay ou yidhi sidaa uu sheegay muxararku muctamad ma ahee sidanaa muctamad ah waa konton mas'alo bidaayadeena wuxuu ku tilmaamayaa qultu nihaayadeena wuxuu ku khatimayaa wallahu aclam marka kontankaa mas'alo ayuu ka daba tegey oo uu ka saxay muxararka wa minhaa waxaa ka mid ah mawaadico meele yasiiratun oo yar dakaraha uu sheegay raafici fi lmuxarar kitaabkiisa muxarar calaa khilaafi lmukhtaari si ka duwan sidii la doortay fi lmadhabi madhabka macnaha sidii muctamadka madhabku ahayd si ka duwan buu ku sheegay dabeetana anigaa saxayoo waan taswiibiyey sidii saxda ahayd kamaa sataraha saad arki doonta in sha allahu tacaala waadixaatin ayadoo cadcad masaa-ishaas ayaga ah wa minhaa waxaa ka mid ah nafaa'istaas ibdaalu maa shay bedelitaankii kaana min alfaadihi alfaadiisa ka mid ah hariiban mid hariib ah hariib waa lafdiga macnihiisa usan waadix ahayn waa lafdi aan aada loo isticmaalin oo luqada tadaawulkiisa usan ku badnayn oo aada yani dadku aysan u isticmaalin oo dad yaroona isticmaalaan oo aan aad loo fahmayn ayaa hariib la yihahdaa waa lafdi aan caddayn oo amase muhiman ah mid eh, moodsiinaya khilaafa sawaabi sida saxda ah si ka duwan macnaha alfaad uu isticmaalay muxararku oo aan caddayn alfaad hariib uu isticmaalay alfaaddaasaan alfaad cad ku bedelayaa ama alfaad moodsiinaysa qofka sida saxda si ka duwan ayaa waxaan ku bedelayaa biawdaxa wax ka cad kaa uu sheegay wa aksara minhu kana kooban bicibaaraatin baanu ku bedelayaa weedhadh jaliyaatin oo cadcad ayaa ku bedelayaa alfaad hariiba ayaa jirta oo muxararka ku soo aroortay laakiin mualifku uu bedelay waxaa ka mid ah markii uu ka hadlayay dakarka ayuu wuxuu ka cabireen hurmuul hurmuulna waa lafdi hariib ah laakiin minhaajka lafdigaas ka daba tegoo dakar buu ku bedelay sidoo kale saariqi tuuggii ayaa wuxuu ihi addacaar dacaarna waa lafdi hariiba xagga luqada carabiga laakiin minhaajka ayaa ku bedelay asaariq wahaakada alfaad noocaas oo kale ah ayuu mualifku inoo caddeeyey si dee luqada cilmiga waxaa fiican had iyo jeer in luqa sahal ah oo qofka aan hariibku ahayn inay ahaato ayaa fiican si loo fahmo wa minhaa waxaa ka mid ah nafaa'istaas iyo waxyaabaha wanaagsan aan kusoo biiriyey mukhtasarkan bayaanu lqowleyn labadii qowl in la caddeeyo walwajhayni labadii wej waariiqayni labadii dariiq wanasiya naskii wa maraatib alkhilaaf iyo heerarkii khilaafka fi jamiic xaalaat xaalaadkoodii waxyaabaha waa musalaxaad kolley habeenkii dhaweytana waa kii muqadimada aan ku tilmaanay waxyaabaa loo jeeda qowleynka iyo wajhaynka iyo ariiqeynka iyo naska intaba waan sheegnay laakiin haddana wax dhiba ma leh waan tilmaamaynaa mualifka waxaa la yidhi inuu caddeeyo labada qowl iyo labada wej iyo dariiqeynkii naska inuu saa u kala saaro oo musalaxaad u isticmaalo loogama horreynin madhabka yacni cid uga horreysay oo horay u caddaysay ma jiro asagaa dariiqadan soo ikhtiraacay ilaahay subxaana wa tacaalana u waafajiyey qowleyn waxaa loo jeedaa aqwaashii imaam shaafici raxmat ullaahi tacaala calayh madhabka uu ka yidhi in la caddeeyo qowl haddii la dhaho haddaba ama aqwaal haddii la dhaho ama qowleyn waxaa looga jeedaa hadalkii imaamu shaafici raxmat ullahi tacala imaamkii madhabka wajhaynka ama awjuhda ama wujuuh haddii la dhahana waa aqwaashii asxaabta asxaab alimaam shaafici raxmat ullahi tacaala calayhim aqwaashoodii weeyaan ay ku takhriijiyeen qawaaciddii imaamkooda ama aqwaashiisi ay ka soo saareen ayaa waxaa la yidhahdaa awjuh waa kaan soo tilmaannay asxaabu lwujuuh waxa weeyaan culimmadii noolaa qarniga afraad ee hijrada culimmadaas asxaabu lawjuh yani masaa-isha ay kusoo biriyeen madhabka ayaa waxaa la yidhahdaa awjuh ama wujuuh baa la dhahaa waa masaa-ilu imaam shaafici uusan ka hadlin laakiin ayagu ay ku takhriijiyeen waxa weeye qawaaciddii imaamka iyo usuushiisii oo markaa madhabkii ay kusoo dareen ilan madhabkani keliya ma aha nusuusta imaam shaafici oo barax tirar ma aha imaam shaafici waxaan oo masaa'il ah nas ahaan u caddayn wax badan buu caddeeyey laakiin wax kale oo badanna waxaa ku soo daray asxaabtiisa oo waxa way ku ijtihaadeen waxay fahmeen nusuustiisii aqwaashiisii markaasi wixii uusan ka hadlin ayay qawaaciddiisii ayagoo raacaya ayay iyaguna caddeeyeen axkaam fara badan badan marka masaa'ishaas ee culamada mutaqadimiinta ay dhaheen asxaab alwujuh la yidhaahdo waa culimmadii noolaa shaaficiyada qarniga afraad ee hijrada saddex boqol ilaa afar boqol inta udhaxaysa ayaa waxaa la yidhaahdaa awjuh ama wajhayn waariqayn marka lagu leeyahayna waxaa weeye waa duruqdii waxaa weeye asxaabta isku khilaaftay markii madhabka ay soo rarayeen macnaha xikaayat almadhab madhabka markii la soo rarayo ayaa culmadii shaaficiyada ayaa marka qaarkood isu khilaafi kara waxay dhahi karaan maalan masaladan waxaa ku jira khilaaf baa ku jira qaarna waxay dhahan khilaaf kuma jira hal qol basa ku jira haddana way isku waafaqayaan masaaisha qaar inuu khilaaf ku jiro laakiin khilaafkani muxuu yahay ma wujuuhba mise waa aqwaal qaar waxay dhahayaan waa aqwaal qaarna waxay dhahayan maya waa wujuuh oo asxaabtiiba iskale marka qaarkood qaar waxay dhahayaan laba wej baa ku sugan qaar waxay dhahayan saddex wej baa ku sugan qaar waxay dhahayan laba qowl baa ku sugan qaar waxay dhahayan hal qowl baa ku sugan kaasa waxa lahaa ariiqayn iyo uruq ayaa la yidhahdaa wanasi naskana waxaa weeye waa masaladu imaam shaafici raxmat ullahi alayhi uu cadeeyey weeye naska imaam shaafici weye annas marka lu leyahy waa nas imaam shaafici masaaisha uu imaam shaafici uu naskiisa uu ku caddeeyey weye nas marka la yidhina weeye waa tashriif imaamkaa la sharfayaa oo nasku wax sare ayaa lagu tilmaamaa waxaa lhihi hada اxadيiث nasahu ilىa raawih yaعni wuxuu u tiiriyey oo u kor yeelay qofkii wariyey marka markii imaamka la yidhi wuxuu caddeeyey nas la yidhi waa la sharfayaa oo maqaamkiisa ayaa la muujinaya marka masaaishu imaam shaafici caddeeyena waxaa weeye duruqdaas ka mid ah nas ayaa la yidhahda noo imaan doonaa insha allahu tacala mualifku kelimada nas musطalaxaas wuxuu oga jeedo dib buu nooga cadayn doonaa haduu alla idmo wallahu tacala aclam w sala allah waslm ala nabiyina mxamed